xaggiisu macrifo ka yihi marka waxaad leedahay waljaru jerki jarkaasoo filismi isimka dhexdiisa ahaaday amase waljaru jerki filismi isimka dhexdiisa xaalo u ahaaday jarku isimka asaxiixi ay saxiixulaakhirkaa isimka almunsarif ee sarfoomaya oo tanwiinta aqbalaya kaa'inun biaxrufin xarafyaal ayuu ahaaday jarkaasu oo wuxuu ku soo xasilaa waa xarafyaal ee xaasilun biaxruufin xarafyaal ayuu ku soo xasilaya keenaya marka isimka waa horaan u sharaxnay dersiga horaan ku sharaxnay isimka ama saxiix ha ahaado ama muctala ha ahaado munsarif ha ahaado ama maalaayansarif ha ahaado ee xuruuftan way jiraan labadaba laakiin marka uu ku leeyahay isimka waxa weeye saxiixa ah ee munsarifka ah jerkiisu xarafyaal ay ku muuqanayaan wey waa jerka muuqanaya oo wuxuu la jeedaa waljaru jerka fil ismi isimkii dhexdiisa xaal u ahaaday isimka alsaxiixi ee saxiixulaakirka isimka almunsarifi ee sarfoomaya yadharu jarha jarkaas waa muuqanaa biaxrufin xarafyaalu ku muuqanaa saas ula jeedaa oo jerka muuqanaya ah isimka saxiixulaakirkaa ee munsarifka jerkiisa kaasaa muuqda amaa xagga waxa weeyaan xuruuf jarka ism صaxiix iyo muctal ma kale labadaba waa jiraan munsarif iyo malansarif labadaba way jiraan laakiin jarka muuqanaya kasrada lagu astaynayo lagu calaamadaynaa waa ismku markuu صaxiixulaaqil yahay uuna munsarif yahay wey hunna xarafyaalkaasoo hunna xarafyaalka idaa maa qiila haddii la yidhaahdo sif sifee taquulu aad leedahay haddii lagu yidhahdo tilmaan waxaad leedahay min weeye wa ilaa weeye wafi weeye waxataa weeye waxalaa weeye wacan weeye waa mundu weeye uma xaashaa weeye wakhalaa weeye walbaau baadi weeye walkaafu kaafti weeye idaa maa ziidaa haddii la siyaadiyo oo waxa weeyaan ba'da iyo kaafta laga siyaadiyo calaa binyati اlkelima kelimadda dhismaheeda xuruufta kelmaddu ay ka dhisan tahay waa inay zaa'id ka yihiin hadday ba'du ka mid tahay kelimadda dhismadeedii asalkeeda ma jaraydo basharun oo kale iyo bishrun iyo waxa weeyaan bushraa oo kale iyo ma jaraydo kaaftuna waa kadaalika sidaasoo kale waa inay kelimadda dhismaheeda ziyaado ka tahay ee hadday kelimadda dhismaheeda ka mid tahay ma jari karto oo kufrun iyo waxa weeyaan haddii la yidhaahdo kufrun iyo kaafir oo kaleeto iyo kariim oo kale ee ma la jerayo mar walba la iska jeri maa iyadu kaaftaas waxba jeri ma walaamu laamtii weeye faxfad xifdi haa xuruuftaas xifdi takun aad ahaatida rashidan qof toosan oo carabi sawaaboo saxa ku hadlaya wa ruba ruba weeye aydan noqoshee wa ruba ruba weeye aydan waa mafcuul mulaq ficil maxduuf baa nasbiya aada waa noqdo ilaa ikhbaari اxuruuf اljari xuruufuljarkii ka warramidooda ku noqday wey aada waa noqday aydan noqoshee ama aada waa noqday yaidu waa noqona aydan noqosho mafcuul mudlaqi uma mud weeye fii maldii kii dhexdiisa xaalay mud ahaatay xadara xaadir xaadiray fii maldii kii dhexdiisa mud xaalay ahaatay xadara xaadiray macnaha zamanku waa saddex zaman xaadiray zaman xaadiray labaa soo gele kii inta soo xaadiray tegeyda waa zamanka maadigaa ah iyo midka hadda la joogo zaman xaadiray labaa hadda loola jeedaa kii inta yimid tegay oo gudbay iyo zamanka haddaba taagan labadaas ula jeedaa labadaasba way jeri kartaa md mud labadaba way jeri kartaa wakti tegey way jeri kartaa midka joogana way jeri kartaa laba shay laakiin ma jeri karto zaman mubham ah sida waqtun oo kale waqtun zaman mubhama ma jeri karto zamanka mustaqbalkana ma jeri karto labadaas ma jirto mud markaasuu yidhi mina azamani zamanka xaggiisana ka xaadiray duuna maa zaman ka sokayna xaadiray habara mustaqbal ah minhu mina azamani zamanka xaggiisana mustaqbalka ah habara waxay ka mid tahay asmaada loo adeegsado macnaha isku didka ah aldaadbay ka mid tahay waxa weyan habara waa tegey aad leedahay habara waa mustaqbaloo waa soo socdaa labada macnoo iska soo horjeeda ad loo adeegsadaa labada waa ku tima maanta waxa mutacayin ah in lagu fasiro khabara mustaqbal macnaha mustaqbalka ah oo soo socda saas in lagu fasira laaziman maxaa yeelay midka aysan jerin zamanka aysan jerin mud waa zamanka mustaqbalka marka abara maanteed macnaheedu waa maxe bimacnaa baqiya zamanka haray bimacnaa baqiya zamanka baaqi noqday zamanka baaqiga noqday oo weli aan la gaarin wey abara baqiya bimacnaa baqiya a lagu fasira baqiya shaygaasu waa haray soo lama yidhaahdo baaqiyu noqday abara waa uu harayoo baaqiyu noqday waa saas min azamani zaman xaggiisa ka xaadiray duuna maa zaman ka sokayna xaadiray abara baaqi noqday minhu zamanka xaggiisa baaqiga ka noqday midka baaqiga noqday waa macnaha zamanka mustaqbalka taquulu waxaad leedahay maa ra'aytuhu ninkii maanan arag mud yowmina fii yowmina waqtigeenna dhexdiisa marka hadday jirto mud iyo mundu zamanka xaadirka hadday jirto waa bimacnaa fi adarfiya hadday jirto zamanka maadigaahu tegayna waa bimacnaa min alibtidaa'iya zaman kalena maba jirtaba wa ruba cabdin addoon la arkee rubadu taqliilay faa'iidayda asalkeedu ruba cabdin addoon la arkee addoonkoo kayisin dhugluho caqli leh mar rabbina inuuna soo maray waxay ka mid tahay xuruufuljar shabiihun bizaa'ida ruba ruba iyo lowla lacalla xashaa khalaa caddaa hay iyo mata toddobadaasi ahayn soo maahan toddobadaas xuruufuljar shabiihun bizaa'id waxaan ku soo marnay lix ka mida idhaarkii xuruufuljar shabiihun bizaa'id aa la idhahdaa waa ruba iyo lowlaa lacalla iyo mata khalaa caddaa xaashaa toddobadoodaas waxa weeyaan xuruufuljar shabiihun bizaa'id aa la idhahdaa macno waa oo waa faa'ideeyeen mana tacalluqaan laakiin xuruufta kale waxay isugu jiraydaa xarfuljar asli ah oo macno leh tacalluqana iyo xarfuljar zaa'id oon macno lahayn tacalluqina waana saddexda xuruufta u qaybsanta rubadaana ka mid a ah, hadda macnay leeda mana tacalluqaydo wa ruba cabdin addoon la arke fiir ficlan ku dhejinay lama arko wa ruba cabdin addoon la arke addoonkoo kayisin dhugle ama caqlile mar rabbinaa inuuna soo maray baab hada kanu baab waa baab baab khabr لmbtd mxdوfi تqdir hda xرفu تنbida ism شhaaر mbtd mبniيn عalى sukuni في maحل رفci baab khabr mbtd marفوq bاmbtd وcalاamaة رفci dmة ظاahiraة في akhirh في xرفu jri xrوف ism majrوr bفي وcalاamaةu jri kasraة ظاahiraة في akhirh الjar والmajrوr mتacalq bbaab xrوف mضاaf aljri mضاaf ilyh majrوr وcalاamaةu jri kasraة ظاahiraة في akhirh والجuمlaة min اmbtd وkhabrhi oo haadaa baabu ah لا محل لها من العراب لأنها مستأنفة والجر والواو للاستئناف الجر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره في حرف في الاسم في حرف جر الاسم اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا كائنا حال من الجر منصوب علامة نصب فرعة ظاهرة في آخره الصحيح في صفة الاسم الصحيح صفة الأولى للاسم waa dhigi kartaa إلا صفة labadaa soo socotee الصحيح صفة الأولى للاسم وصفة المجهور مجهور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره المنصرف صفة ثانية للاسم وصفة المجهور مجهور وعلامة الجر كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغل المحل بسكون بسكون الضرب أو الوقف بأحرف الباء حرف جر أحرف اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن كائن خبر مبتدا oo aljarudaasaa mubtada aheed wاljumlaةu min almubtada'i oo aljaru ah iyo wakhabarihi oo kaa'inunta ah laa maxala lahaa min alcraab lannaha mustanafa huna huna damiiru rafcin munfasilu mubtada mabniyu calى اfatxi fi maxali rafcin idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani idaa waxaa loo isticmaalaa sida badan waktiga soo socdoon weli la gaarin idna maxaa loo isticmaalaa waktiga tegey ee dhammaaday idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani khaafidun lishardihi jumlada ka dambayda isaga hoos dhiga waana shardigiisii jumlada ka dambaydoo shardiga isaga u ah waa mudaafu ilayhi idaa baana mudaaf waa mudaaf ilayhi jumladaas marka waxay leedaha khaafidun lishardihi wa mansuuba bijawaabihi idaaduna waa darafo waa la nasbeeye caamilaho ku camalfala jawaabkeeda khalaas maalintaba qoftama waa inaadan weydiin idaada waxa weeyaan ayadu waa sirfu zamaan yaa nasbinayo ku camalfala jawaabkeeda jumlada ka dambaydo shardigaana waa mudaafiley waa hoos dhiganta marka waxaad tidhahdaa idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani khaafidun asagaa hoos dhiga idaa ah lishardihi wa mansuubun idaada laftirkeedana waana nisbiyey bijawaabihi yaa lagu nasbiyey idaa barfun lima yastaqbilu min azamani khaafidun lishadi wa mansuubun bijawaabihi mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin cala tafiyati zamaniya wa darfun mutacalliqun biljawaabi almaxduuf jawaabka maxduufkaahoo taquuluq ah oo xadfan oo aan soo qadarnay oo aan nidhi idaa maa qiila haddii la yidhahdo if idaa maa qiila laka haddii lagugu yidhahdo if taquulu waxaad leedahay taquuludaasi maxduufa maa zaaida qaaidadaa waxay tahayba maa idaa waqacat bacda idaa fahiyo zaaida marba hadda idaa ka horayda ma waxaa leedahay waa zaaida waa zaaida marka zaa'idaad ku xugmini qiila ficlu maadin mabniyun lilmajhuul mabniyun cala fatxi laa maxala lahu min alcraab si ficlu amrin mabniyin cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab wa faacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiru anta waljumlatu min alficli walfaacili fii maxali rafcin naa'yu faacilu qiila naayu faacilka jumlo yuu u noqon karaa qowl bis naayu faacil meel kale waxa wey jumlo ma noqon karto naayu faacil ilaa qowlay u noqon kartaa qawlay u noqon kartaa maaa qawlku mafcuul bihi u qaada jiray jumlada ma garatay maquulu qawlay noqotaa marka naacibu faacilku jumlada wuxuu noqdaa waa goorma waa markii qowl waxa weya ficilka oo majhuulka uu noqdo bes markaasuu naaib faacilku jumla noqon karaa waljumlatu min alficli oo qiila ah wa naabilfacili oo sif ah fii maxali jarin biidaafati idaa ilayha wa jumlatu shardi wa jawaabi idaada iyo oo maxduufka wa jumlaةu shardi wa jawaabihi laa maxala laha min alicraabi liannaha muctaridaة bayna اlmubtada'i wa khabarihi min khabr mubtada'i marfuuc bilmubtada'i wacalaamatu rafci damat muqadaraة calى akhiri manaca min duhura ishtaغal maxali bisukuun اxikaaya wاljumlaةu min almubtada'i oo huna ah iyo wa khabarihi oo min iyo wixii lagu cadfa ah fii maxali jarin صifaةu axrufin والrاaبط بynهma الضمير الذي هو المبتd مبتda lfdigiisa raaبط وإلى alواaو xرف caطفin إلى معطوف عalى min والمعطوف عalى المرفوع مرفوع وعaلاaمة رفع ضمة مqدرة عalى آkرihi منع min ظهور اشتغل محل بسكون حكاية وفي الواaو xرف caطفin في معطوف عalى min والمعطوف عalى المرفوع مرفوع وعaلاaمة رفع ضمة مqدرة عalى آkرihi منع min ظهور اشتغل محل بسكون الحكاية وحتى الواو حرف عطف حتى معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الحكاية وعلى الواو حرف عطف على معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الحكاية وعلى الواو حرف عطف عن معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الحكاية ومنذ الواو حرف عطف منذ معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة manaca min duura ishtiqaal maxalli bixarakati alxikaaya mundu damadaan awalay saarreed waagi horey saarreed awalay sida u saarnaa jirto uma xarfu catin bimacna alwaawi waxba tartiib faa'iidayn may waa iska macna alwaaw معنى الواو حاشا معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ذرا اشتغل المحل بسكون الحكاية وخلال واو حرف عطف خلا معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية والباء الواو حرف عطف الباء معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والكاف الواو حرف عطف الكاف معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط ومنصوب بجوابه مبني على سكون في محل نصب على ظرفية زمانية وظرف متعلق بجوابه المحذوف وwaxa weeyaan إذا ما زيدا بعض يكافت هدي لزياديو يكونان حرفي جر waxay noqonayaan laba xaraf jer ah, marka jawaabkaasa maxduufa idaa maa ziidaa bacda iyo kaafta haddii la ziyaadiyo yakunaani xarfey jarin waxay noqonayaan laba xaraf jer laba xaraf jer ayay noqonayaan marka jawaabkaasay ku tacaluqayda ma zaaida ziida ficl maadi mabniyu lilmajhuul mabniyun cala fatxi laa maxala lahu min alcraab waalifu tasniyati naa'ibu faacil mabniyun cala sukuni fii maxali rafcin waljumlatu min alficli wa naa'ibu lfaacili fii maxali jarin biidaafati ida ilayha waxaad tidhahdaa wa jumlatu shardi wa jawaabi shardigan oo idaha iyo jawaabkiisa jumlada ah laa maxala laha min alcraabi liannaha muctaridatun bayna almacduufi wاlmacduufi calayhi ilaa waxa weya xuruuftii laisku ayey ayaa dhexda kaga jirna wallaamu alwaaw xarfu caطfin allaamu macduufu calaa min wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiraة fi akhirih faxfad alfaau faau fasixa liannaha afsaxat can jawaabi shardin muqadarin taqdiiruhu idaa carabta maa dakartuhu laka waaradta itqaana isticmaalaati اlcarabi wa qawaacid الnuxaat aqulu laka ixfadhaa xifdi احفظ فعل امر مبني على سكون الله محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت ها ضمير متصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به والجمله من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب مقول قول المحذوف تكون فعل مضارع مجزوم بجواب الضرب احفظ داسو ضربك اه اي جواب اساس الوجزمي تكون فعل مضارع مجزوم بجواب الضرب وعلامة جزم السكون وهو متصرف من كان ناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر wasmu takun damiiru mustatir wujuban taqdiru anta heshiidan khabaru takun mansuub calaamatu nasbihi fadcatun daahiratun fii akhirihi wa jumlatu dalabin laa maxala laha min alicraab maxaa yeele casalahaan waxay ka dhigan tahay jawaabu shardi ayay takuntu dhacayda waxayna u dhacayda ateatu shardi oo ah in xafidtahaa haddaad xifido takun waxaad ahaanayda marka haddaan in soo qadarno intu waxa weeyaan waxay jasminaydaa macalka oo xafidta oo ficlu shardi ayuu qaadayna takuna lafdigeeday jawaab ka dhigane maxalka kuma camal fali kartma jumladu waa maxalbeede lafdiga in la jasm ficilka lafdigiisa bisay jasmine mar haddaan fa ku jirin jumlada maxalka kama jasmido adaadku shardigu ah, mar haddaan jumlada aysan fa ku jirin idaa idaa oo fujaa'iyana aysan ku jirin labadaas midna haddaysan ku jirin waxa weeyaan maxalka lagama jasmiyi karo lagama jasmiyo ورب الواو حرف عطف رب معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دور اشتغل محل بحركة الحكاية أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره آض يئيض أيضا أيضا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ثم حرف عطف بمعنى الواو مذ معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الحكاية فيما في حرف جر فيما في حرف جر ما اسم موصول مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من مذ منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره حضر فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من طول اشتغل المحل بسكون الضرب وفاعله ضمير مستطر جوازا تقدر هو يعود على ما والجملة من الفعل أو حضر أي والفاعل وهو ذا لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول أو مارعة والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل حضر من الزمان من حرف جر الزمان اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بحضر duuna darfu darfu zamaanin waad dhihi kartaa waa darfu zamaan amase waxaa tira duuna darfun ictibaariyun darfun ictibaariyun waxaa loo leeyahay waxa ka dambeeya la fidhi haddii zaman ka dambeeyana oo waxa ka dambeeya macno zaman uu yahayna waxa weeyaan darfu zamaannibay ku dhaceen haddii waxa ka dambeeya makaan ku dhacana darfu makaannimay ku dhaceen marka darf ictibaariyaha la yidhahdo waxa ka dambeeya loo ictibaarina loo fiirina hadda waxa ka dambeeya zamanu ku dhaca oo waxaan lehna markaan macnaynayno duuna maa zaman ka sokayna xaadir ah maadaan zaman ku ridayna mar haddii zaman mudaaf noqday iyadayna zamannima lagu nasbina marka waxaa la yidhahdaa mansuubun waxawan calaa darfiyati ictibaariya darf oo ictibaari ah waxa ka dambeeya loo fiirina waxa ka dambeeya hadduu zaman yahay zamannimay ku nasbisan tahay waxa ka dambeeya hadduu makaan yahay makaannimay ku nasbisan tahay mid iskama laasimto iyadu duuna mansuubun calaa darfiyati ictibaariya calaamatu nabi fatxatu daahiraة fii aakhirihi wa darfu mutacaliqu bixadara xadara laftirkeeda ku dheji min azamani ka xaadire duuna maa zaman ka sokayna xaadir ah jaarmujruud ka horrey meeshu ku taxaway laftiisa ku dheji duuna mudaaf ma ism mawsuulin bimacna ladii mabniyun calaa sukuni fi maxali jarin mudaaf ilayhi minhu min xarfu jarin wlhaau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali jarin aljaaru wlmajruuru mutacaliqu bima bacdahu gadaal u tacaluji marka abara ku tacaluji abara ficlu naadi mabniyu calى fatxati muqadarati calى aakiri manaca min duhura ishtaqa maxali bsukuni rawi wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calىa ma wاljumlatu min alficli oo abara iyo wlfaacila oo huwada ah laa maxal laha min alraab lanna silaة mawsuuli oo maada ah wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli الضمير الذي هو فاaعل غبع تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناaصب والجازم وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آخره وفاaعل ضمير مsط وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل oo تقول iyo والفاaعل oo أنت لا محل لها من العرب لأنها مستأنف ما رأيت منافية رأيت فعل وفاaعل ومفعول به رأيته صدxiisi saaran رأيته فعل وفاaعل ومفعول والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب مقول قول تقول بس مقول قول كذي لما هو مد حرف جر يوم اسم مجرور بمد وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق برأيت مد يومنا يوم مضاف ما ضمير متصل مبني على سكون في محل جر والربا الواو ruba xarfu jarin wa taqliilin cabdin mubtadaun marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu maxali bixarakati xarfi اljari shabiihi bizaa'id waxa waya ruba isimka ka dambay mubtada laga dhigta laakiin hadda waa nakire xaa nakire mubtade ka dhigay ilaa nakire aan musawiq lahayn ma noqon karto mubtade musawiqay haysataa sifa ka dambayda sifa ka dambayda fiiri kaysin صفة cabdi و صفة المجهوur majهوur وcalaamaةu jri kasraة ظaahiraة في akhirih hadda kayisin iri waa la dhihi karaa waxaa laga sifeeyey bاctibaari lafdi kayisuna waa la dhihi karaa waa bاctibaari maxal labadaba dhihi karta ilaa waxa weeyaan cabdintu maxalka waa rafcisanta waa rafcisanta waa mubtade lafdigana jerkaana daahirka saaran labada midkaas rabtaad ka sifay karta mara فicl maadi mبني calى الفaتح la maxل lah min اإعrاab وفاaعل ضمير مستر جواز تقدر هو يعود على العبد بناء الباء حرف جر ما ضمير متصل مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بمرة والجملة من الفعل مرة هي والفاعل هو في محل رفع خبر مبتدا وعبد والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل مرة والجملة من المبتدا وعبد هي وخبره او جملدان في محل نصب محذوفة على جملة ما رأيته مذ يومنا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد